aswaat lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa carcarta dagaal casirkii caraaba ciidankii allahayow cadowga ku duula cawadii weerara cagta mariya casiisa idin amre ciribtira xagta mariya casiisa idin amre ciribtira dagaal casirkii caraaba ciidankii allahayow cadowga ku duula cadowga curyaansha cunaha gooya cimrigood gabaabsha cismama lahe cadowga ku xamiima xagta hoosteeda casiis weynaaha idin cisaynaaye carcarta dagaal casirkii caraba ciidankii allahayow cadowga ku duula cirka mooye dhulka ku ciriiriya cawo iyo maalin ceyshkana uu diida cirka mooye dhulka ku ciriirya cawo iyo maalin ceyshkana uu diida ciriya gaalaada ciddena kaa saara calanka tawxiidka geeya cirigaabo ciriya gaalaada ciideena kaa saara calanka towxiidka geeya cirigaabo carcarta dagaal casirkii caraaba ciidankii allahayow cadowga ku duula ciidankii allahayow cadowga ku duula